alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin almasalaة araabica istifsaal lmufti ida xtaaja ila dalik istifsaal lmufti muftigu inuu tafsiil dalbo iyo masalada in la kala dhigo ida xtaaja hadduu u baahdo ilaa dalika arrinkaa hadduu u baahdo waxaa laga qaadanayaa qowlka wuri nebigu alayh الsalaatu wasalaam kaana fiiha wathanun min awthan اljaahiliyati yucbad qaaluu la qaala hal kana fiiha ciidu min acyaad اljaahiliya arrinkan ay rasuulka alayh salaatu wasalaam weydiiyeen markuu noqday arrin muxtamila oo ay dhici karto meeshaasi inay ahayd meel wathan lagu caabudo ama ciid lagu qabsado ciidahooda ka mid a ah ay dhicina karto inaanay taasi jirin ayaa istafsalahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam rasuulku su-aal weydiiyey oo tafsiil uu ka dalbay haddii ay masaladu markaa caddahay oo weji qura ay leedahay istifsaal looma baahdo ma sidana mise waa sidan sidaa miyay ahayd mise may ahayn looma baahdo laakiin markay masaladu muxtamil tahay ayaa muftigu u baahanayaa istifsaal nin baa wuxuu ku uhi tusaale ahaan nin baa dhintay waxaanu ka tegey ninkaa dhintay ama qofkaa dhintay wuxuu ka tegay shan walaalo ah walaala yihiin shantii waxaa loo baahanaya in la idhaahdo ma ikhwa liumba ma ashiqaaba ma liaba axkaamtii baa kala duwane alkhaamisatu ana taksiisa albuqcati meesha in lagu gaar yeelo binadri nadr in lagu gaar yeelo laa baasa wax dhibi bihi isaga kuma sugna idaa khalaa haddii arrinkaasi uu ka maran yahay min almawaanici waxyaabaha takhsiiska diidaya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku nadray meesha buwaano la idhaahdo inuu geel ilaahay daraaddii ugu gowraco kuma inkirin bal markay meeshaasi ka marhnaatay mawaanicdiisa in sanam lagu caabudi jiray iyo ciid ciidahooda ka mida in lagu qaban jiray nebigu wuxuu amray inuu nadarkii oofiyo wuxuu ku uhi awfi binadrika taas waxay daliil u tahay qofku inuu meel nadar ku gaar yeelaa inaanay wax dhibaato aanay lahayn sheekh shinqiiti wuxuu uhi fi adwaء اlbayaan iclam anahu qad dala اlxadiiثu calى ana man nadara an yanxara taqaruba lilahi fi maxali mucayan xadiidku wuxuu tusiiyey qofka ku nadra inuu gowraco wuxuu ilaahay ugu dhowaanayo maxal mucayana inuu ku gowraco falaa ba'sa biiifaa'ihi binadri bian yanxara fi dalika almaxali اlmucayan ida lam yataqadam caleyh anahu kana bihi wathanu yucbad aw ciid min acyaad اljaahiliya almasalaة saadisa almancu minhu diidmada la diiday minhu madkuurkaa ka hore loo soo sheegay oo ah takhsiisu buqcati albuqcati binnadr in meel lagu gaar yeelo nether minhud waxay u noqonaysaa masalada hore ah takhsiisu lbuqcati binnadr diidmada la diiday idaa kaana hadduu ahaa fiiha meeshaa dhexdeeda wathanun sana min awthan ljaahiliyati ka mida walow bacda zawaali markuu suulay kadib ba ha noqotay liqowlihi fahal kaana fiiha wathan min awthan ljaahiliya haddii wujuud sana maanu maanic ahayn mid diidaya in meesha xoole in lagu qalo lagu nadro ama cibaado kaleba in lagu sameeyo nebigu alayh isalaatu wasalaam su-aashan ma weydiiyeeno dee su-aal markaa meesheedii dhacday may noqoteen hadday isku mid tahay inuu meeshaas sanam ooli jiray iyo inaanu ooli jirin markaa sheekhu waanu sheegnay in badanoo shuraaxda ka midiina inay waddadaa mareen wuxuu ku socdaa xataa meesha haddii sanamkii uu ka suulay oo wax macaalimtiisii kamidi aanay ka muuqan mar haddii mar sanam lagu caabudi jiray inaan cibaado markaa meesha aan lagu gaar yeeli karin taana waa masaladii aynu sheegnay shekhulislaam ibnu taymiya oo kale isagu wuxuu kala qaadaya ciidda iyo waxa kale haddii meesha ciid lagu qaban jiray walow ciiddii ha laga daaye meeshaasi cibaado laguma gaar yeeli kara buu leeyahy si aynu saxdiina waxa weeye haddii meesha arrinkaasi uu ka suulay ciid ha noqdo ama cibaadatu gayr illahi ha noqotay ama caalimtiisii kamid in aanay kasii muuqan inay dhulka kale lamid tahay daliilkeedana waynu sheegnay xadiidii ka hadlaysay nebigu inuu amray meel meeluu sanamahaan jiray inay ka dhigtaan masjid asaabicatu almancu minhu diidmada laysu diiday minhu arrinkaa madkuurkaas ah takhsiis lbuqcati binadr damiirku mar walba taasuu noqonaya ida kaana hadduu ahaa fiihi meeshaa ciidun ciid min acyaadihim ciidahooda kamid walow bacda zawaali su-aasha nebigaa taa laga qaadanaya wahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim ahaaminatu anahu laa yajuusu ma banaana alwafaau oofin bimaa shaygii la oofiyo nudira lagu nadiray fi tilka albuqca meeshaa in lagu sameeyo lannu nadru macsiyatan wey meesha markaa sanam lagu caabudayey ama ciid iyaga u ahayd nadarka lagu nadaray in la oofiya ama banaana waayo in halkaasoo kale lagu nadaro in cibaado lagu gaar yeelo ayay shareecadu diiday markaa nadarkaasi nadru macsiya buu noqonaya haddaanu markaa nadru macsiya aanu ahaynna nebigu markuu su-aalaha weydiiye laa lagaga jawaabay ma yidhaahdeen fa awfi binadrika faawfi binadrika waa tacqiib fadu waa fa tacqiib tacqiibu lilwaصfi biاlxukmi bixarfi اlfa waصfi ayaa waxaa la cirhib geliyey oo laga daba sheegay xukm iyadoo xarfulfana la ysugu xidhay taasina waxay tusinaysaa ana alwaصfa saab اlxukm waصfigaa ah khuluw lmakaan min sanamin yucbad aw ciidi min acyaad اljaahiliya waصfiga noocaasa iyo xukumkii oo ah alwafa bاnadr alamru bilwafa bاnadr ayaa fa la ysugu xidhay marka taas waxay tusinaysaa waصfiga oo ah khuluw lmakaan min hadi اlashyaa alati sa'la canha nabiyu alayh الsalatu asalaam inuu sababu yahay xukumkaa in la amro nadarka oofintiisa taana markaa macnaheedu muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa sabab اlamri biاlwafa wujuud nadri khaaliya can hadayn اlwaصfayn nadarka in la oofiyo in la is-amro waxaa sabab u ah in nadarkaasi uu dhacay isagoo labada arrimood ka maran marka labada arrimood maanicayni min alwafaai bay noqonayaan haddii la helo oofintii nadarka ayay hor istaagayaan oo <clears throat> maanic sharciga bay noqonayaan nadarka maanic sharciga lihiina waa nadru macsiya in la oofiyaanoo banaan ataasicatu alxadaru digtoonada laga digtoonaaday nu ka baranaynaa baabka min mushaabahat almushrikiin mushrikiinta in la shabaho fii acyaadihim lagu shabaho ciidahooda walow lam yaqsidhu qofku yaan u qasdiinbe nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu hi hal kaana fiiha ciidu min acyaadihim marka haddii meeshaa ciid ciidahooda kamida meel lagu qabto ay ahaan lahayd meeshaasi in ilaahay in loogu gowraco lagu nadraa ma banaanaateen iyadoo qofku aanu ciiddoodii uqastin haddana isagu dee inuu ilaahay geel u gowraco ayuu ku nadray ciiddooda uma qastin haddana waa loo diiday waayo waxaa loo yaqaano tashabuha qasdi looma shardiyo laa yushtarau fi tashabuhi alqasd inama yushtarau fiihi almushaabahatu daahira waxay shareecadu diiday gaalada in lagu shabaho in loo qasdiyo isu-ekeysiintoodu shardiga maaha isu ha loo qasdiyo ama qasdi kalaa ha la lahaado maray dusha la ysaga ekaado tashabihii mamnuuc ahaa fi sharci waa xaasil lakin maca alqasdi yakunu ashadda iman lakin atashabuh bاlkufaar marka qasdi uu la socdo waxaanba loo sameynayo in iyaga loo ekaado markaa dembigiisaa sii weynaanaya shekh islam ibnu taymiya qadiyadda atashabuh bilkufaar ku saabsan wuxuu aad ukaga hadlaa kitaabkiisa iqtidaab siraat mustaqiim wuxu uhi waqad taqadama bayaanu ana maa umira bihi min mukhaalafatihi mashruuc yacnaa waxaa layna amray oo aynaynu khilaafno gaalada waa shay mashruuca sawaء kana dalika alficlu mima qasada faaciluhu tashabuha bihim aw lam yaqsidhu waxa laynagu ihi ku khilaafa inaynu ku khilaafno ayaa mashruuca ha noqdo ficilkaasi mid qofka sameynaya u sameeyey u ekaanshahooda ama mid aan u u sameyn wakadalika ma nuhiya canhu min waxa weye kaanshahooda laynaga nahiyeyna saas oo kale yacumu ma ida qasadta mushaabahaata aw lam taqsid waxa lagu ihi gaalada ha uga ekaan mamnuucuu kaa noqonaya aada u qastid way kaanshahooda ama yaanad uqastin ina caamata hadi acmaal lam yakun muslimuuna yaqsiduun mushaabahata acmaashaana shareecadu diiday in iyaga looga ekaado muslimiintu ugamay qastin jirin gaar ahaan fi sadri اlأwal in iyaga u ekaadaan fiiha ma laa yutasawaru qasd mushaabahati fiih waxaa jira waxyaaba aan lagaba suuraysan karin in mushaabaha looga qasdiyey ka bayaad الshacr wa tuul الshaarib wanaxwi dalik sida timaha cadaantooda nebigu uhi bedela yahuud iyo nasaara timahooda ma midabeeyana midabeeya iyo shaarubaho la dheeraystay waxyaabaha noocaasa masalada ah atashabuh bاlkufaar inuu mamnuuc yahay sawaء waqaca alficlu can qasdi atashabuh bihim o lam yaqac kadalik waxaa u daliila xadiidka بن ibnu caamir ee muslim uu ku wariyey saxiixiisa waa xadiidka nebigu alayh isalaatu salaam inuu saddex wakti in la tukado uu diidi jiray tilmaamaya saddexdaa waqti waxaa ka mid a xiina talucu shamsu baazikata xata tartafic waxiina yaquumu qaa'imu dahirati xata tamila shamsu waxiina tadayafu lilguruubi xata taqrub markaa kuwaa la yidhi waktigaasay u sujuudaan cid aan ilaahay ahayna qoraxday u sujuudaan qasdigooda waa cibaadat shams qasdigi waa kala duwan yihi iyadoo qasdi uu kala duwan yahay ba haddana la diiday almushaabaha fi اظaahir in dusha laysaga ekaado fadala calى ana mushaabahat اlkufaar taxsulu bimuwaafaqatihim fi الظaahir walow lam yaqsid ma qasaduu mushaabahat اlkufaar waxay ku xasilaysaa in dusha looga ekaado ficilkii ama qowlkii lagu waafaqo walow qofku yaanu uqasdin oonu uniyeysanin qowlkan ama ficilkan waxay iyagu ay uniyeysteen alcaashirau laa nadra fi macصiyatin ay laa wafaa oofini linadrin uma sugnaan fi macصiyatin lagu nadro liqowlihi laa wafaa linadrin fi macsiyat اllah arrin macsiya qofku hadduu ku nadro nadarkaa in la oofiya ma banaana bal waxaa waajiba in oofintiisa la daayo alxaadiyata cashara laa nadra nadr libni aadama uma sugnaan fima laa yamlik laba macno ayuu ixtimaalaa baynu ihi fima laa yamlik sharcan waxaan sharci ahaan u banaanayn sida xoole cid kale sadaqadaysigooda inuu ku nadro ama addoomo cid kale ay leedahay xoreyntooda inuu ku nadro fima laa yamlik waxaa kaloo odhan karaa fima laa yamliku qadaran waxaanu qadar ahaan u awoodin sida inuu ku nadro inuu duulo iyadoo waxba aanay qaadin marka yashmal maa laa yaqdiruhu sharcan waxaanu sharci ahaan u awoodinoo shareecadu aanay u ogolayn iyo maa laa yumkinuhu qadaran waxaan qadar ahaan u suurtoobin kaan yandura lilahi bian yatiira binafsih baabu min ashirki annadru ligayr illah waa baabka labiyo tobnaad min ashirki shirkiga waxaa kamida annadru nadarka ligayr ilah ilahay cid aan hay loo nadro maqsuudka baabku waa bayaan ana nadra ligayr illaahi shirkun akbaru mukhruju min almilla waa in la caddeeyo nadarka ilahay cid loo nadraa inuu yahay shirki weyn oo millada iyo diinta islaamka qofka sameeya uu kaga baxayo musanifkuna xukumka masalada uu jasmiyey oo nadru ligayr illahi inuu shirki yahay buu tilmaamay waayo dee waa masalo cad adiladuna ay ku caddahay min ashirki markuu leeyahy mintu waa tabciidiya waa shirkiga mid kamida asha ashirku ku jirtaana waa lilcahd waa alcahdiya shirkigii machuudka ahaa oo shirku lakbar almukhrij min almila marka macnaha baabku waxa weeye baabun min afraadi shirki lakbar shirkiga akbarka afraaddiisa iyo qodobadiisa waxaa kamid a annadru ligayr illah annadru asha ku jirtaa waa istiqraaqiya fayashmal jamiica anwaaci nadr noocyada nadarka o dhan baa soo gelaya kii ilaahay cidan loogu nadaraabo waa shirki wayaan macnuhu nadarka mulaqa iyo ka muqayadka ka mucalaqa annadruna fi lugati اlcarab waa aliijaabu walilzaam waa in wax la waajibiyo oo laazim laga dhigo sharcanna waa ilzaamu mukalafin mukhtaari nafsahu lilaahi bilqowli shaya gayra laazimin biasli sharc ilzaamu mukalafin oo qof mukalafi oo mukhtaarin ah mid doorashadiisa arrinkaa ku samaynaya nafsahu uu laasimsiiyo oo ku waajibiyo lilaahi ilaahay uu ugu waajibiyo bilqowlina uu ugu waajibiyo hadal uu hadlayo shay-an shay shaygaasoo gayra laazimin aan waajib qofka ku ahayn biasli sharc asalka sharciga marka lilaahi dana waa laga saari karaa haddii la doonayo nadar oo dhan in la qeexo ka ilaahay loo nadrayo ka cid kale loo nadraba laakiin nadarkan ay fuqahada badankoodu qeexaan ee culimada badankoodu waa annadru lilah aalib alculamaa walfuqahaa nadarka ay qeexayaan waa annadru lilah haddaad dooneyso nadarka oo dhan inaad qeexdo ka ilaahay loo nadriye ka cid kale loo nadrana lilaahi da un ka saar ilzaamu mukalafi mukhtaari nafsahu bilqowli shay-an gayra laazimin biasli sharc cidduu markaa arrinkaa isugu waajibinaya ilahay ha noqdo ama cid kale ha noqoto mar walba waa nadar ligayr illaahi markuu leeyay allaamu huna waa libayaani lmaqsuudi bicaqdi nadr cidda loo nadrayo ayay caddaynaysaa inuu ciddaas tahay caam yashmal jamiica almakhluuqaat annadru lilmalaaئika wاnadru liلrusul wاnadru lilinsi wاljin wاnadru lilmucadamiin wاnadru ligayr اlmucadamiin cidda loo nadraya ciddii doonaysa ha noqoto hal masalo baabkan marka xukunkiisa laga hadlayo muhima baa jirta waxaa in badan ina soo martay afcaashan shirkiga noqotaa acmaashan shirkiga noqotaa qowl iyo ficiltay doonaysaba ha noqotay inay laba nooc tahay cibaadaad maxda cibaado barax tiran oo mar wal oo ilaahay loo sameeyo cibaada lilaahi noqonaysa ilaahay cid aanayn haddii loo sameeyana shirki noqonaysa akbara iyo nooca labaad oo ah acmaal muxtamila camal muxtamila oo macnaheedu yahay mar cibaado noqda marna aan cibaado ahayn oo wafi raaca buu cibaado ku noqdaa wafigaas hadduu ka maqayana cibaado ma ka hore waxaa tusaalo ah dee salaada iyo soomka iyo xajka iyo waa cibaadaat maxdo wey waa cibaado barax tiran ka labaad waxaa tusaale waa adducaa ah wadabxu dabxigu mar walba cibaado ma noqdo sooma baryaduna mar walba cibaado ma noqoto wakadalika alisticaada walistigaaa nadarku haddaba hal huwa min alcibaadaati almaxda ma cibaado barax tiran baa oo mar walba cibaado ah oo min jinsi salaati wazakaati wasawmi liiskaa salaada iyo soomka iyo gelisa oo mar kasta oo ilaahay cidaan aan ahayn loo nadarana shirki noqonaysa se ilahay cid aan haddii loo tukado mar walba ay shirki u tahy miyaa tafsiil la gelinaya la odhanaya man sallaa ligayr illah marna salaadiisu shirki bay noqonaysaa marna shirki noqon mayso lama odhanayo sababtuna waa maxay liana salaata cibaada maxd cibaado mooyaane wax kale oma noqoto oo haddii ilaahay loo sameeyana waa cibaada lilah haddii ilahay cidan loo sameyan waa cibaada ligayr illah nadarku markaa ma liiskaasu ku jiraa mise waa min jinsi alafcaali almuxtamila alati takunu cibaadatan taara walaa takunu cibaadatan taaratan ukhra mise afcaasha muxtamilkaa ee marna cibaado noqota marna aan cibaado ahayn ee suwar leh suwar mukhtalifa suwarkeeda iyo qaababkeeda qaarkood ay cibaado yihiin qaarna aanay cibaado ahayn labadaa waa ti haddaynu idhaahno annadru waa min alcibaadaati اlmaxda de yakunu cibaadata fi kuli اlaxwaal xaalad kasta cibaadu noqonaya wayakunu jaclu ligayr اllahi shirka akbara fi kuli اlaxwaal ilahay cidaana in loo sameeyaana xaalad walba shirki akbara ba noqonaya haddaynu idhaahno waa min jinsi afcaali muxtamilana sida ducadii oo kale aynu soo maraynay iyo dabxigii iyo dee mar walba cibaado noqon maayo inama yakunu cibaadatan fi bacdi suwar xaaladaha qaarkood buu cibaado yahay xaaladda uu cibaado yahay ayuunbaa ilahay cid aan ahayn haddii loo sameeyo shirki noqonaya xaaladaha aanu cibaado ahaynna ilahay cid aan ahayn haddii loo sameeyo shirki noqon maayo musanifka raxima allahu tacaala hadalkiisa waxaa ka muuqata saasoo kale in badan oo shuraaxulkitaab ka mid a ah, ana nadra min jinsi cibaadaat lmaxda nadarku inuu ka mid yahay cibaadaadka cibaadanimo ku barax tiran cibaado mooyaane wax kale aan noqon walihaada bay ilaaqeen alaquu lqowla bianahu cibaada wa ana jaclahu illahi shirku akbar inuu cibaado yahay ilahay cid ahayn in loo sameeyaana shirki tahay culimo badan baana sidaa ilaaqay in annadru cibaada uu yahay annadru ligayr illaahina shirkun akbar uu yahay iyagoo wax tafsiila gelin ma la socotaan masalada halkaynu marayno waay culimada u badan ee sidaa ilaaqda waxaa ka mida culimada xanafiyada waan idin sheegay kitaab uu qoray shamsudiin alafghani waa juhuud culamaai alxanafiya fi ibaali caqaaid اquburiya oo laba mujelo oo nadka uu ku jira shaamiladan uu ku jira kitaabkaas kitaab aada u fiican markaad kitaab ka akridana waxaad ogaaneysaa kuwa yidhi ibnu taymiya iyo maxamed ibnu cabdilwahaab iyabaa bilaabay madhabkan ah in waxyaabahan adabxu lgayr illah iyo ducaau gayr illah iyo shirki lagu sheego been weyn inay yana beenaha waaweyn mid kamida inay sheegeen kutubta fiqiga weliba xanafiyada ayay ku qoran masaladan oo kale shamsudiin baa kitaabkiisa kusoo naqilay kutubtooda fiqiga kasoo naqilay wuxuu yihi qaala imaam qasim ibnu qutlubuqa watabicahu kaiiru min aimati alxanafiyat almashaahir kalimaam ibnu nujaym ibnu nujaym waa macruuf almulaqab biabi xaniifa athani wاlimaam khayr الdin الramli wاlimaam siraaj الdin cumar ibn nujaym wاlimaam calaa الdin اlxaskafi wafaqiih اxanafiyaةi shaamiya ibnu caabidin macruuf wالsheekh rashid axmed aljanjuhi alimaam الthani lidayubandiya almulaqb biاlimaam الrabbani wاlcalaamatan shukri alalusi wاlkhajnadi wالsheekh cali maxfud alxanafi اlmasri wغayruhm wاlafظ lilأwl calى ma naqlhu canhu الthani ثuma اlaakharuun waama الnadr اladi yandurhu akthar اlcawaam calى ma huwa mushaahadu kan yakun linsani ghaa'ib aw mariiض aw lahu xaajaة daruuriya fayaأti bacda quburi الsulaxaa fayajcalu sitrahu calى ra'si yana wuxuu sitaa madaxa iska saaraya wuu hagooganaya khuduucu u khuduucayo qofkaa qabriga ku jira awgii fayaquul ya sayidii fulan in rudda haa'ibi yacanaa wixii iga maqnaa qof ka lumay ama xoolo haddii la soo celiyo aw cuufiya mariidi aw qadayta xaajati ama dantaydiiyo baahidaadii guddo falaka min adahabi kada intaasoo dahaba baad leedahay wa min alfidati kada wa min aacaami kada wa min almaai kada wa min ashamci kada wa min azayti kada fahada nadru bailu bilijmaac liwujuuh waa nadar baila baatilnimadiisa la isku waafaqsan yahi nadarka asxaab qubuurka loo nadriye laleeyihi hadaad waxa i qabataan ama waxa iga celisaan waxaasaan idin siinaya wejiye ayaana tusinaya baadilnimadiisa minha anahu nadru maluuqin nadru limakhluuqin wanadru lilmakhluuqi laa yajuus waa nadr maluuq loo nadray maluuq in loo nadraana banaan ila anahu cibaada y waa cibaada nadarku wlcibaadatu laa takun lilmakhluuq waminha ana almanduura lahu meyit waa talabaadee qofkan loo nadrayaa waa qof dhintay wlmeyitu laa ymlik meydna xoma hayo naftiisana xoma hayo cid kale xoma hayo markaa qofka meyd baryayaa waa qof ama u nadarayaa ele hadaad waa qabata waxaasan ku siinaya waa qof aaminsan meyidka inuu tasaruf adduunyada ku leeyahy wa minhaa anahu in dana ana almeyita yatasaraf fi lumuuri duna اllahi tacaala waictiqaaduhu dalika kufru hadduu qofkani malaynayo meydku inuu arrimaha ku tasarufo duuna allah oo sidaana uu aaminsan yihi arrintaas waa kufr alxaskafi wuxuu siyaadiyey waqad ibtuliya الnaasu bidalik walaa siyama fi hada اlcsr ibnu caabidiin na wuxuu siyaadiyey walaa siyama fi mawlad mawlid اlbadawi albadawi masr qabrigiisa lagu caabudo mawliidkiisa marka la dhigayo siyaaradiisa ayay arrintaasi aada u badan tahay buuri waxa kaloo uu yihi shamsudiin waqaala sheikhu rustamiyu fanadru lilahi cibaadaة lahu tacaalى nadarka ilahay loo nadraa waa cibaado kama qaala jumhuur fuqaha faman nadra ligayr اllahi tacala faqad cabada ligayr اllah ilahay cid aanan qofka u nadraa ilahay cid aan ahayn buu caabuda wاlcibaadaة ligayr اllahi kufru wa shirku sheekh xanafiya xataa xambali maaha wاtajribaة shaahidaة bأna الnadra inama yakunu liman yurja minhu kashfu اlmuhimaat wadafcu اlbeliyaat wainjaaxu lxaajaat waa waadix taasi tajribaduna waxay tusinaysaa cidda loo nadraa inay tahay cid laga rajaynayo inuu dhibaatooyin waaweyn kaa dulqaado ama kuwa kaasoo soo soo socda kaa difaaco ama danahaagu inay hirgalaan yaani cid laga rajaynayo waa waadix taas dadkan dadka dhintay baryaya haddaanay aaminsanayn ama u nadrayaan waxaanay weydiisanayaan inay qaban karaan faalhu majaaniin ma dad waalwaalan ba maxay ka weydiisanayaan baryadan ictiqaad bay ka dhalatay faman yanduru ligayr اllahi fahuwa yactaqid ana dalika algayra yashfi almarda ama yashfi maradi wayujiibu dacwati wayunjixu xaajati warajaءu injaaxi اlxaajaati min gayr اllahi shirku culimada saasoo kale tasriixisay nadarku inuu cibaado yahay oo ilahay cidaan haddii loo sameeyn shirki waxa kamid ah shekh islam ibnu taymiya minhaaj sunah iyo majmuuc alfataawa ibn lqayim saasoo kale fi ihaathat lahfan sheekh maxamed cabdilwahaab baabka waa ku sheegay masalada labaadee min masaa'il baabna wuxuu odhan doonaa idaa habata kownuhu cibaadata lilah mar hadday sugnaato nadarku inuu cibaado yahay fa sarfuhu ilaa gayr illahi shirku ilahay cidaan ahayn in loo sameeyaa shirki bay noqonaysaa kaas waa qowl qowlka labaad culimada qaar waxay ku tegeen nadarku inuu yahay min alafcaal almuxtamila afcaasha muxtamilka ah yacanaa marna cibaado noqota marna aan cibaado ahayn waxaana cibaado noqonaya fi bacdi suwar lmucayana suwarka cibaadada ayaa haddii ilaahay cid aan ahayn loo sameeyana shirkiu noqonaya marka shirki maha bay leeyahay nadru ligayr illah fi jamiici suwar wuxuu lamid un adducaa waldabxu walxalif kuwaasuu lamid waxaanay xujaysteen waan dul marayaa ana nadra fi nafsihi laysa aaca nadarku iskii aaca umaha qofku inuu nadra oofinta inoo dhig halka ah lakiin inuu nadro qofku hataa ilahay inuu u nadraa sideeda aaca umaha aacadu waa fi lwafaai bih hadduu nadra aacati yahay oo nas amrayo dadka odhanaya nadra oo nadarka ku dhiiri gelinaya ma jiraba sida cibaadaad kale dadka loo amray ama in la nadro ajar iyo thawaab u sheegaya wafaagu yuu kaaga khaldamin oofintu waa masale kale iyada laakiin nasle nadra ilahay u nadra haddaad ilahay u nadartaan waxaasaad helaysaan laa yuujad fi lkitaab wasunna waay culimada saa sheegtay shekh islam ibnu taymiya baa kamid a arinka labaad waxay yidhaahdeen ana nadra fi xaqiiqati ilzaamu linafsi mashhuub bimacna اlyamiin nadarka xaqiiqadiisu waa maxay waa qofku naftiisa in wax ku ilzaamiyo ku waajibiyo oo ay ku barxan tahay macnihii dhaartuna ay ku barxan tahay nafta in wax la ilzaamiyaana sideeda cibaado umaha sideeda cibaadowta inaad naftaada ku ilzaamiso tira waa inaan waxa weeyaan akriyo eh, intaasoo kitaab bishan ama waa inaan socdo maalintii shan kilomitr ina nafta wax lagu ilzaamiyaa sideeda cibaado maaha ilzaam cibaadina u jira midaan cibaadahayna jira dhaartuna macno dhaareed baa nadara ku jire dhaartuna cibaada maxdo maaha inaad qof makhluuq wax isu saartad isugu ilzaamisaana yani aseeda cibaado u ah waxaan isugu kaa waajibiyey inaan ku siiyo bishii boqol dollar mar haddaad wax isugu ilzaamisay waad caabuda miyaa la odhanaya haddaad ku dhaarata ka waran tira wallaahi waxaasaan ku siinaya miyay cibaado noqonaysa cibaado noqon mayso tanna waa sidoo kale waxaa ka mid ah adilahooda culimada yidhi wuxuu ka mid yahay afcaasha muxtamilkaa adilada ay u daliishadeen qolooyinka yidhi nadarku waa cibaado cidda ilaahay cid u samaysaana waa shirki ficilkooda acmaal kale ku dabaqmaysa iminka waxaa u badanoo la daliishaday soo maa ana allaha amara bilwafaai binadr ilahay inuu amray nadarka in la oofiyo wa ana allaha anaa cala lmuufiina binadr ilahay inuu amray kuwa nadarka oofiya dee waxaa taa lamida alwacdu walcahdu cahdiga oofintiisa waa la istamray miyuu cahdigu markaa cibaado noqonaya ballankay laba qof galaan iyo heshiiska galaan cidda ballanka oofisana waa la ammaanay marka sidaan cahdigu aanu oofinta amarka la isamray in la aanu cibaado ku noqonayn ammaanta cidda oofisa la ammaanayna aanu cibaado ku noqonayn dhaartuna waa la mid alwacdu walcahdu walyamiin way la wadaagaan arrintan nadarka nadarkuna markaa isna cibaado ku noqon maayo in oofintiisa la isamray cidda oofisana la ammaanay oofintu waa qadiyad kale wey laakiin nadarka ilzaamka laftiisu cibaado saa ku noqon maayo haddaba wax isweydiin leh labada qowl iskuma hayaan nadarku xaalada uu cibaado noqda inay jirto xaaladaha ilahay cid aanayn haddii loo nadra inay shirki noqonayso laakiin eh, dooda waxay ka taagan tahay uun fi jamiici alxaalaat haddaad qof imika ku tidhaahdo yaa fulaan nadartu laka waa qof nool oo kula jooga yaa fulaan laka calaya nadrun anta an tatagadaa macii hadan ama an ucطiyaka jamalan hebelow magaxaa cabdirasaaqow buu yihi waxaan kuugu nadray adiga ama dushayda nadar baa kuu saaran aan kuugu nadray inaan ku siiyo awr kaasaa laga hadlayaa cibaado ma yahay qofkaa la caabuday shirki ma noqonaya mise cibaado maaha waxay la mid tahay inu isagoo yidhi waxaan kuugu kugula ballamay oon kuugu ballan qaaday inaan awr ku siiyo ama waxaan ku dhaartay inaan awr ku siiyo kuwaasunbay la mid tahay oo cibaado maaha mise mar haddii nadar ba afka lasoo mariyo waa cibaado haddii ilaahay loo nadrana waa cibaado lilah haddii kalena waa cibaado ligayr illah somaydaan fahmin maslada culimada qaar waxay le markaa kan oo kale cibaado maaha dhaartu buu lamidi laakiin iskuma haystaan suwar badan waxyaabo kale ay la socdaan inuu nadarku noqonayo cibaada haddii ilahay cid aanay loo sameeyana shirkuu noqonayo waxaa ka mida markaa ida tadamana nadru ligayr illahi cibaadatan maxda haddana idhaa ka waran hebel waxaan kuugu nadariya inaan kuu tukado taami khilaaf baa ka taaga inay shirki tahay xataa haddaanu ku nadri lahayn tukashada ilaah cid aan hayn uu tukanayaaba sideeda shirki waa sooma markuu nadar kusii adkeeyena shirkigii buu sii taakiidiyey oo waadix taas maxalukhilaaf maa taas ta labaad an yakuuna maca anadri alictiqaad biana almanduura lahu yamliku shaya min sifaat illah katasaruf bilkown aw alcilmi bilgeyb aw icطaa maa laa yaqdir caleyhi ila allah haddii nadarkan qowlka ah caqiidooyinkan ay la socdaan sia inaad aaminsan tahay qofkan dhintay isagoo dhintay inuu caalam ku tasarufayo inuu qofkan adud u nadraysaa eybka og yahay in wax ilaahay mooyaane cid kale aana bixin karin inuu bixin karo sida caafimaadoo kale inuu kusiin karo markaana dee ictiqaadkaa la socda buu shirki ku noqday sooma waay waa waadix iyaduna xaaladda saddexaad an yakuuna nadruhu limakhluuqi laa yutasawir nadru lahu inuu u nadro makhluuqaan looba aan laba suuraysan karin in loo nadro qof waad isugu ilzaamin kartaa soo ma waxaa alzamtu nafsii bian afcala laka kada nafteyda waxaan ku ilzaamiyey ama waxaan ku nadray waxaa kuu sameeyo qof waad ku ohan kar wax la suuraysan karo macanaa waa ballanqaad dee aad takiidinaysa ad adkeynayso laakiin hadduu qoraxda u nadro ka warrama ama dayaxa u nadro ama xidigaha ama jamaadaadka sabuuraha iyo dhagaxaanta iyo geedaha iyo nadarka noocaasa isna la haysto inuu yahay cibaada ligayr اllah shirki uu yahay xaalada afraad an yakuna nadru limacbuudaat اlmushrikiin ciddan u nadray inay tahay cid lagu yaqaan in duun allahi la caabudo gawraca markani marna saasaynu ihi soo ma qaacida caamataas afcaasha muxtamilka oo dhan qaacid ahaan u qaado hadduu u samaynayo cid ilaahay sokadii la caabudo maxay noqonayaan shirki sida dabxigi iyo nadarki albuuda buu u nadray sanamka buuda la dhahda ama qabri buu u nadray culimadu waxay ka yidhahdeen adigii maqlayay an yaqaca anadru xaaladda shanaad fi xaalati yakunu fiha nadiru bigayat اlkhuduuc wa nihaayat اdul lilmanduuri lahu in markanuu nadrayo uu isu dulaynayo kan uu nadrayo wuu gariirayaa irtacish wuu isdadayaa khushuuc baa ka muuqanaysa de waxaa la socdaa awsaaftii ficilku cibaadada ku noqonayay awsaafta noocaasi hadday ficilka raacdo maxay ka dhigtaa ficilka cibaado khuduuc iyo tadalul iyo haddii ficilka ay raacaan dadkan markaa xabaalaha u nadra nagata muhimka waa taa iyo kuwa dhintay nadarkoodu mar walba shirki buu noqonaya waayo waxaa la socda tadalul iyo khuduucaasi wuu la socdaa waxaa kaloo la socda ilaahay mooyaane cid kale waxaanay qaban karin in la weydiisto ciddaa loo nadrayo in la ictiqaadsan yahay inay caalamka iyo kownka tasaruf ay ku leeyihiin iyagoo dhintay oo geeriyooday waxyaabahaasa la socda oo xaaladaha shanta aynu sheegnay aladiina yanduruuna lilqubuur laa yakhluuna min xaalati min hadi xaalaat xaalad xaaladaha kamida kama mana in la idhaahdo uma qasdinayaan waxyaabaha noocaasa waaqicaa beeninaya alalusi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa aa fatxu lmanaan oo ku dhamaystiray kitaabka laha minhaaj الtasiis sheekh cabdلaطiif bin cabdiraxman ibn xasan uu qoray oo dhintay isagoon dhamaystirin daawuud ibnu jarjiis jarjiisna uu ku radinayey kitaabka wuxuu ku sheegay adilada tusinaysa kuwan u nadaraya xabaalo inay uga qasdiyayaan atacabud alkhuduuc tadalul laha iyo ataqarub ilayha inay uga qasdiyayaan markaasaa wuxuu yihi wdaliilu calى اctiqaadihim hada inay sidaa aaminsan yihin waxa u daliila qowluhum waqacnaa fi shidati fanadarna lifulani faاnkashafat shidatuna dhibaata ayaa nagu habsatay doontii baa dalooshantay bay odhanaya tusaala anagoo badda saaran sheekh hebel baanu u nadarnay oo dee meyita dhibaatadii baana laga dulqaaday yaqulu bacduhum haajat calayna alamwaaj fanadabtu shaykha fulan wanadartu lahu shay alfulani fasalimat safiinatuna mawjadaan ugu kacay sheekh hebel baan u yeedhay waxbaan ugu nadaray doontii baa badbaaday sheekhi baan aragnay qaar odhanayaanba wataraahum ida hum lam yafu xasalat lahum bacd alaalaam qiila linaadiri awfi binadrika mararka qaarkood haddaanay oofin wixii ay sheekhaa ugu nadreen oo dhibaatooyin ay ku dhacaan kuwa kala qabsanaya ku odhanaya halka lagaa haysta mayaad garanaysa sheekiiba wixii aad ugu nadartay aanad bixin markaa sheekhiibaa ku haysta nadarkii oofi wain yafcal bika sheekhu kada wa haddaad nadarkii oofin weydo sheekhu waxay waxaasu kugu samayn awliyadu xoolahaagay qaadan habeenkii intay usoo dhacdo caruurtaaday qaar kaa cuni doonaan awliyadu awliyada u nadarta waxaad ugu nadarta hadaad samayn waadix duruus horena waan ka sheegee anu waxaan goobjoog u ahaa islaan laba neef oo adiya doontay inay iib geyso goor barqaa laba waraabe ayaa laga dhaqaajin waayay labadii neef ilaa gurigii lagu soo celiyey dhowr dhowr sdeetankii meelahaas ahayd marka fasaxaan miyiga tegi jirin dabeetana islaantii waxay tidhi acrifuhaa jayidan waxay tidhi labadaa waraabe labadan wan waxaan ugu nadray waxaan u xidhay sheekh hebel baan u xidhay marka labadaa waraabe midna waa e, sheekh isxaaq midna waa awoogey xaaji hebel magaca awoogeed bay sheegtay markaa dee xoolahooda ay dhacsanayeen bay tiri inay awliyadii waraabo soo noqonayso oo wixii loo xidhay iyaga haddii ujeeddo kale laga doono ay ceshanayso ayay aaminsan yihin fasaaricu biwafaa walow annahu yastadiinu fii dimati walow amaahba ha doontee nadarkiibuu oofinaya u sheekha u nadaray walow kaana madyuunan aw mudaran xataa isagoo dayn lagu leeyo dayn kala soo qaadanaya isagoo dhibaataysan oo faqriya baahi hayso caruurtiisa gaajaysan yihiin ayaa wixii weliga ugu nadray isagoo ka baqanaya khawf min hada alwaliy baa qalbigiisa ku jira ayuu bixinaya rubamaa yamuutu wahuwa madyuun kulu dalika khawfa min almanduuri lahu waxaaso dhan maxay udhacayaan kan loo nadaray baa laga baqanaya alaba liridahu raallaanshihiisana waa la doonaya whal hada ila min suui ictiqaadi waqilaة diini wakasaadi wagaayatu jawaabihi ida cadaltahu jawaabtiisa u dambaysa markaad canaanata waxa wey an yaquula laka inuu ku idhaa maqsuudii yashfacuuna lii ujeedadeedu waa inay ii shafeeco qaadaan walahi laa taqturu shafaacat alaa qalbi waa beentii buu leeyahay shafaaca qalbigiisa kumay soo dhicin walaa yacrif ila ana dalika almanduur lahu huwa alqaadi lxaajatihi wاlmuhayiu libuqyatihi waxa uu markaa garanaya wuuna u aaminsanaa ka uu nadrayaa inuu baahidiisa isagu gudayo hadduu idhahdo waxaan u bariyey ama ugu gowracayey si uu igu shafeeco qaadana iyada lafteedu shirki kaga baxsan maayo hawlaai shufacaauna cinda allah ayay mushrikiintuba lahaayeen culimada markaa nadru ligayr illaahi aadka u diida waxaa ka mida aladraci ashaafici sharxu lminhaajka wuxuu leeyahy waxa weeyaan laba sharax buu ku leeyahy minhaajka nawowi wa ama الnadru lilmashaahid alati alى qabrin calى qabri waliyin aw shaykhin aw calى ismi man xala min alأwliya aw taradada fi tilka اlbuqca min alأwliya الصaalixiin fain qasada الnaadiru bidalika huwa اlgaalibu aw ilwaaqicu min qusuud اlcaama tacdiima اlbuqcati wاlmashhadi aw الzaawiyati aw tacdiima man dufina biha aw nusibat ilayhi aw buniyat calى smihi fahada nadru baطilu gayru muncaqidin marka wuu sii wadaya inuu nadarkaas mamnuuci bu sheegaya waxaa kaloo kamida isaguna ibnu naxaas addimyaati addimishqi ashaafici kitaabkii tanbih اlgaafiliin maruu ka waramayo bidaca iyo waxyaabaha lala soo dariyey minha iqaaduhum الsuraja cinda الأshjaari واlaxjaari واlcuyuuni واlaabaar wayaquuluun inaha taqbl الnadra whadi kulaha bidc shaniica wmunkaraat qabiixa yajib izaalatuha wamaxwu ahariha faina akar اljuhaal yactaqiduuna anaha tadur watanfac juhaasha badankooda waxay aaminsan yihin waxay u nadrayaan geed ha noqdo ama dhagax ama qabriga inuu wax tarya waxyeelahay watajlib watadfac watashfi اlmarضى wtrud اlgaa'iba ida nadara laha wahada shirk wmuxaadaat lilahi walirasuulihi salى اllahu alayhi wasalam sheekh xambeliya shaaficiya sheekhaas ibnu naxaas adracina waa macruuf imaamu nawowi buu ka dambeeyey waana min shuraaxi alminhaaj laba sharax baaba ku leeyay sa aynu sheegnay marka waa iska turaahaat qof aan kutubta akrin ayaa lagu dagi karaa wahaabiyada wax walba shirka ku sheegto maxamed cabdiwahaab baa waxaa la soo dariyey oo culimadii hore waxaan may qabinoo waa kaadiib jamiica alkutub jamiica almadaahib baad ka helaysaa aqwaasha noocaasa ee ayideysa madhabka xaqa ah ee towxiidka u nusreynaya ee shirkiga caddaynaya ee ee ka digaya lakin de waxay u baahantay in waxoogay la sameeyo buxuuth oo kutubtan mutuuntan ee culimadu towxiidka ka qoreen oo qurun aan la akrin bal masaaishan laga eego kutub اlculamaa almutaqadimiin iyo asxaabu اlmadaahib in laga eego ilzaam dee aqwaasha culimadu daliil maahe lakin ilzaam qawiya oo yaksiru duhuura اlmushrikiin bay noqonaysaa ilzaam aada u xoog badan oo mushrikiinta dhabarka ka jebinaaya marka ua maxamed cabdiwahaab baa tan wax ku tagfiiriyaye sharxulminhaajka ka soo qabo muxuu ku hadli doonaa fabuhita almushriku اlquburiyu bay noqonaysaa allahu aclam sal اllah alى nabiyina mxamed